بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد القسم الثاني العلم وهين كبل لابنين بوغا بقل إيلا بي صدن macaarifta ayaynu ku soo jirnay lixdii qaybood ee macaariftu ay ahayd waxaana soo dhigannay qeybtii koowaad ee damiirada waxaynu hadda dhiganaynaa qaybta labaad oo calam ah ereyga calamka luqadda waxaa loo yaqaanaa buurta ayaa loo yaqaanaa aayadda qur'aanka ah rabbi subxaanahu wa tacaala kalaclaami markuu ku yidhi kalaclaam ereyga alaclaam waa aljibaal baa looga jeedaa buura ayaa looga jeedaa kalaclaam ay kaljibaal oo kale weeyi calamka haddaba waxaa hadda looga jeedaa magacyada sida gaarka ah loo dejiyey waana derajada labaad ee macaarifta damiirkunbaa ka horeeya kuufiyiintu waxay yidhaahdeen calamku waa derajada koobaad oo damiirkaba calamkaa ka horeeya waxaanan u deliishanaynaa bay yidhaahdeen damiirku marjic buu u baahan yahay meeluu u noqdo ayuu u baahan yahay meeluhu u noqdo nakira ka mida bay yidhaahdeen inta rajulun la yidhaah ayaa huwa laga dambaysiini huwadaas iyadoo damiira ayay rajul nakira u noqonaysaa dee damiirku wuxuu la xeer yahay kuu u noqdo miyaan la odhan karaynin oo damiirku kolkaa aad bu uga liitaa caalamka bay yidhaahdeen kow marjiciisaa nakiro ah laba waxay yidhaahdeen damiirka ereyga ruba'a ee keliya astaanta u ah nakirada inuu galo ayaaba damiirka mararka qaar gala waa kii gabayaagu odhan jiray rubahu fityatan rubahu fityatan waa rubadii oo damiir gashay rubadana damiir waxaa lagu yaqaanay nakiro inay gasho war damiirku caalamka ma gaadhi karo oo rubaaba gashay bay yidhaahdeen qodobka saddexaad ee calamka aanu kow uga dhigayno waxa weeyaan bay yidhaahdeen xagga wadciga marka la eego shalay waxaan soo dhigannay damiirka wadcigiisuna inuu kulliyi yahay isticmaalkiisuna inuu jus-iyi yahay calamkana waxaa laysla ogol yahay wadcigiisa iyo dejintiisa hore jus inuu yahay waa qof gaara magacan loo bixiyey damiirkana ereygan marka la dejinayey qof hadlayaa loo dejiyey qofkaa hadlaya ku dooni ha ahaado war miyaadan arkayn inay macrifada u kala dhow yihiin xaggaa markaynu ka eegno alqismu thaani qaybta labaad alqismu thaani qaybta labaad alcalamu waa calamkii huma alcalamu calamku huma alcalamu calamkii weeyi ereyga humabuu iskugu cadfay wuxuu doonayaa inuu calamku damiirka ka dambeeyo uma alcalamu calamkii weeye wa huwa calamku imaa shaksiyun inuu yahay calamka calamu shaksiga loo yaqaan ka zaydin oo kaleba wey waa calamu shaksi oo qof gaar ah ama magaalo gaar ah ama meel gaara ayaa loo bixiyey imaa shaksiyun ka zaydin oo kaleba wey ow jinsiyun iyo inuu calamku calamuljinsi yahay calamuljinsiguna waa jinsi idil baa magacaa loo bixinayaa xaqiiqada jinsiga ayaa loo bixinayaa ka usaamo oo kaleba weeye magaca usaama calamuljinsi baa la yidhaahdaa libaax kaste ood aragto usaame ayaa la odhanayaa libaax alle libaaxaynu aragno usaamaynu odhan usaama haddaba waxaa la isweydiiyaa libaax kastaa waa asad libaax kastaana waa usaame waxayna ku kala duwan yihiin ilaa toddoba qodob oo axkaamta lafdiga ah bay ku kala duwan yihiin kow asad mubtade ma noqdo isagoo bilaa musawiqa ilan waa nakire eh usaamana mubtadu noqdaa isagoo bilaa musawiqa ilan waa macrifo waa calame eh. waa asad waxaa loo yaqaanaa ismuljinsi usaamana waxaa loo yaqaanaa calamuljinsi ismuljinsiga iyo calamuljinsigu xagga macnaha waa isku mid nakiro kalun bay ka yihiin macnaha laakiin xagga lafdiga axkaamta lafdiga ah waxyaabo badan oo lagu kala garto ayaa jira oo ereyga asadihi waa libaax kaste usaamana waa libaax kaste waxay ku kala duwan yihiin asad mubtade noqon maayo laakiin usaamu mubtadu noqoni mid kasta isagoo mulaa musawiqa laba asad saaxiibulxaal ma noqdo laakiin usaame saaxiibulxaal buu noqdaa waa xukun labaad waa xukun labaad oo ay ku kala duwan yihiin asad iyo usaame ay ku kala duwan yihiin wey xukun labaad oo asad iyo usaame ay ku kala duwan yihiin wey culima haddaba waxaa jira talow asadkii iyo usaamihii macnaha isku mid bay ka noqdeen maxaan ku kala garannaa calamuljinsi iyo ismuljinsi waxaan ku kala garanaynaa wadcigooga kala duwan ereyga asada fardi baa loo dejiyey fardi kaste oo dee sidaynu ognahay afraadda asad ah asad waa lagu idlaaqayaa oo wadciga xaggiisa waa ka fardi laakiin ereyga usaame ah xaqiiqaa loo dejiyey libaaxnimadaa loo dejiyey si kale haddaanu dhigo asad waa iska libaaxuun libaaxuun baa asad la odhanaya laakiin usaame markaan magacan aad maqasho waxaad ku qasban tahay inaad ciddiyihii libaaxa iyo shaashkii libaaxa iyo maxaanku idhaahdaa xooggii libaaxu inuu qalbigaaga ku soo dhacaa qasaba usaamaba haddaad maqasho maxaa qasaba inuu qalbigaaga ku soo dhaco cidiyihii iyo miciyihii iyo shaashkii iyo wixii libaaxnimadu ay lahayd oo dhan ayaa qalbiga kaaga soo dhici tusaalanku siin soomaaliya tusaalaha soomaaliga wuxuu sheegayaa markaan idhaahdo masalan rajul haddaan idhah rajul waa nin maxaa qalbiga kaaga soo dhacay rajul haddaan idhaa waxba qalbiga kaagama soo dhicin rajul haddii la idhaa waa nin undee wax alla wax qalbiga kaaga soo dhacay ma jiro laakiin haddaan askari idhaa ka waran maxaa qalbiga kaaga soo dhacaya askari haddaan idhaa waa sax waa dirayskii iyo qorigii iyo nin yar jiilan oo maxaanku idhaahdaa yar diyaara unba qalbiga kaaga soo dhacaya askari haddii la yidhaahdo kolkaas sidaa askarigu uu qasab u yahay qofka luqadda garanaya in qorigii iyo dirayskii iyo maxaanku idhaahdaa tababarkiisi iyo habkii u tallaabsanayey iyo ay qalbiga kaaga soo dhacayso ayuu usaamena af carabiga ugu jiraa nin luqadda yaqaanaa usaame markuu yidhaah waxa kolley shaashkii iyo ciddadii iyo maxaan ku idhahda wixii libaax lahaa ayaa qalbiga dihniga ku soo dhacaya uma alcalamu calamkii weeye wa huwa calamku imaa shaksiyun inuu yahay calamu shaksi ka zaydin oo kaleba weeye ow jinsiyun inuu yahay calamuljinsi ka usaamata oo kaleba weeye wa imasmun ismi inuu yahay kamaa masalna kuwana soo tusaalaynay waa calamkiiyo ismiya ismiga waxaa loo yaqaanaa marka ab iyo ummo toona aan lagu bilaaban ammaan iyo caytoona una ku tusaynin waa ismi magaca hadduu ammaan iyo caytoona ku tusi waayey laqab inuu noqduu ka badbaaday marka ammaan ee ab iyo ummo toona aan lagu bilaaban kunyo inuu noqduu ka badbaaday ismi weeyaan markaa zayd iyo usaame labaduba waa ismi waima smun calamku inuu ismi yahay kamaa mahalnaa kanan soo tusaalaynayba weeyi ow laqabun laqab iyo naanays inuu yahay ka zayni alcaabidiin kuwa ilaahay caabuda quruxdoodii oo kaleba weeyi wa qufa iyo ninka magiciisa qufo la odhanayo qufa ninkaa qufo la odhanayo oo kaleba weeyi qufa waa erey yasid faa'iideynaya yasid ayuu faa'iideeyaa waa waxyaabaha yar ee gabadhu dunta ay soo haysa ay dul dhigato oo kale ayaa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa alqarca alyaabisana waa loo isticmaalaa waa qufada magaca qufaa markaan doonayno wa qufatin oo kaleba weeye qufa xataa mararka qaar waxaa loo isticmaalaa waxaan buurnayn oo xoola ah oo qofka la siiyo wa qufatin qufo oo kaleba weeye qufo iyo zaynulcaabidiin labaduba waa calam waana qaybta loo yaqaano laqabka ee naanaysta ah naanays midi waa ammaan midina waa cay naanaysna inta badan qofka waa loogu magac daraa oo soomaalidu waxay odhan jireen nin waa kii naanays leh nin haddaad doonayso waa kii naanaysleh bay odhan jireen ama naanaystiisu wanaagha ku baxdo ama naanaystiisu wanaagyayna ku bixin kollay qofku magacaadiyo uu leeyahay naanaysna wuu leeyahay ereyga kunyada ah inagu soomaali ahaan ma isticmaalno kunyada ma isticmaalno laakiin carabta aad bay weligood u isticmaalaan waana magaca marka aad shirqool la samaynayso ama aad doonayso inaan lagu garan magaca aad ku dhuumato weeyaan kunyo eella eh, ee eh, kunyadu abu fulaan iyo ummu fulaan baa la odhan adoon waxbaba dhalin ayaad abu hebel la baxaysaa ummu hebelna la baxaysaa qofku markaa saddex magac buu leeyahay saddex magac midi waa naanays midna waa kaa abki iyo ummada laga bilaabayo oo kunyaa loo yaqaanaa midina labadaasuna midna ahaynoo ismi baa la yidhaahdaa aw kunyatun iyo kunyo kamaa mahalnaa kan aan soo tusaalaynay oo kaleba weeyi kamaa mahalnaa kan aan soo tusaalaynay oo kaleba weeyi waa kunyadii ow kunyatun waa kunyo ka abii camrin oo kaleba weeyi abii camar abii camar waa kunyo maadaama ab laga bilaabay wa ummi kulhuum oo kaleba weeye ummi kulhuumna waa kunyo maadaama ummo laga bilaabay haddaba saddexdaa magac hadday kulmaan yaa u mudan in la horraysiiyo yaa se mudan in la dembaysiiyo kolley laqabka ayaa mudan in xagga dambe la mariyo laqabka xagga dambe la marin haddii laqab iyo kunya ay kulmaan laqabkaa la dembaysiin haddii laqab iyo magac ay kulmaan laqabka ayaa la dembaysiin mar kaste iminka masalan haddii magacaagu cali uu yahay kunyadaaduna ay tahay abu eh, masalan eh, ay tahay eh, abu abulays oo kale ay tahay magacaagu waa cali kunyadaa kunyadaaduna waa abulays naanaystaaduna maxaynu nidhaanaa naanaystaaduna maxaan ka dhignaa waa gadhweyne ka dhig gadhweyne ka dhig naanaystaaduna waa gadhweyne sax sheekh maxamed baa soo tuure eeg saddexdaa magac baad haysataa naanaystii gadhweynaynu ka dhignay kunyadiina abulays baynu ka dhignay magiciina cali baynu ka dhignay haddaba haddii la doono in la yidhaahdo cali iyo gadh iyo gadhweynaa kulmay oo labadaa magac inaan wada sheego cali gadhweynaa yimid baan doonayaa inaan idhaha cali gadhweyne cali iyo gadhweyne yaan horraysiin ma gadhweynaan horraysiin mise cali waxaa qasaba inaan caliga horraysiiyo gadhweynahana aan dambaysiiyo haddii gadhweynuhu uu la kulmo hadaba kunyada ka waran oo abuleyah abuleyh iyo gadhweyne hadaan doonayo inaan wax qoro ama aan magacaaba sheego yaan horraysiin eeg abuleythkaan horraysiin gadhweynahana waan dambaysiin ka waran haddaba haddii ay cali iyo abuleyth kulmaan magaca iyo kunya hadday kulmaan iyagu tartiib male kaa doonto horraysii kaa doontana dib u dhig sheekha shaadibigu sabca alqiraa'aadka markuu marayey kitaabkiisan shaadibiyada waxaa ka mid ahaa فأما الكريم السر في طيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا waqaaluunu ciisa waxaan doonayaa waqaaluunu ciisa markuu leeyahay waqaaluunu ciisa waa ardaygii naafic sow maaha sheekha naafic la yidhaahay reer madiina ilan toddobada qaari isagu wuxuu yidhi madiinaan ka bilaabaya magaaladii nebigu doortay sheekhii deganaan jiray ee qaariga ka ahaa baan ka bilaabayaa buu yidhi kolkaasuu madiine ka bilaabay tilmaan uu lahaana wuu keenay welibana faama kariimu sir faama alkariimu siri fi tiibi naaficun fadaaka aladii اkhtaara almadiinata manzila qaaluun buu ardaygiisu waa naanays qaaluun magacaana ciisaa la yidhaahdaa shaadibi muxuu sameeyey haddaba wa qaaluunu ciisa uma cuhmaanu warshuhum bisuxbatihi almajda arafiicata ahara sharafta sare waxay ku heleen buu ku leeyahay sheekha a ah markay la saaxiibeen waa naafici markay la saaxiibeen waxaan u jeedaa qaaluun iyo ciise yuu hormariyey qaaluun waa naanays ciisena waa magac yuu hormariyey naanaysti saan doonaynay cagsigeed sow ma aha shaadibiga miyaa lagu qabsan karay in beytkaa markaa miyaa la odhan karay nin xeer idil oo luqada ka qornaa ayuu imaamu shaadibi jebiyey ma la odhan karaa may lama odhanayo waxaa jira naanaysta iyo magaca hadday naanaystu xeel magaca ad ku magac dheer tahay naanaystu hadday mashhuur tahay naanaysta la horraysiini sidaa waqaaluunu ciisaa uu u leeyahay naanaystu hadday mashhuur tahay naanaysta ha la horraysiiyo waxaynu ognahay ilaahay ba aayad qur'aana ciise iyo masiix yuu horreysiiyey almasiixa ciise bna maryam masiix baa la horreysiiyey oo naanays ah ciisaana waa magicii haddii naanaystu ay hor ay caan ad ku tahay naanaystaa la horreysiini oo magaca laga horreysiini oo kunyada laga horreysiini haddaaba naanaysta caan ku ahayn magaca waa sida halkan inoogu qoran oo magacaa la horreysiin ama kunyadaa la horreysiin wa yu'akharu dib baa loo dhigi allaqabu laqabka oo naanaysta ah canil ismi ismiga ayaa dib looga dhigi taabican lahu isagoo taabicu ah mudlaqan lamana kala qaadayo ow makfuudan isagoo makfuudoo la khafdinayo biidaafatihi idaafadiisa lagu khafdinayo in ufridaa labadaba haddii mufrad laga dhigo ka saciidi kursin oo kaleba weeyi saciidi kursin waxaynu doonaynaa haddii naanaysta iyo magacu kulmaan eh, naanaystaa la dembeysiiyaabaynu nidhi naanaystu hadday kunyada la kulantana waa sidoo kaleaynu nidhi sheekhu wuu ka aamusay laakiin mas'aladaa ah. sheekhu wuu ka aamusay naanaysta iyo kunyada oo ma taaban naanaysta iyo ismiguunbuu ka hadlay laqabki iyo ismiguunbuu ka hadlay sheekhu dhinaca kaleu ka aamusay waxa weeye kitaabka uuna ku caddaynin kunyada iyo ismigu hadday kulmaanna uu ka aamusay kunyo iyo ismi sow maynaan odhan mukhayar baa tahay saa doontaad ka yeeli baynu nidhi kolka taana sheekhu inaad mukhayar tahay ma caddaynin oo taana wuu ka aamusay maxaa la icraabi labada magac markay kulmaan waa ismigii iyo laqabkii hadday labada magac kuu kulmaan oo maalan aniga oo kale maxamed iyo khaashic haddaad meel iskugu keento yaad horraysiini maxamedna waa magacii khaashicna waa naanaystii yaad horraysiini soo maxamed in la horraysiinayo maynaan sheegin maxaa la icraabi haddaba magaca hore ayaa mudaaf noqon magaca dambena mudaafun ilayhi buu noqon laakiin shardi laba mufrad markay yihiin weeye laba mufrad markay yihiin weeye laba mufrad hadday sida maxamed iyo khaashi oo kale noqdaan isku idaafe ka horena waa mudaaf ka dambena waa mudaafun ilayhi hadday laba mufrad noqon waayaan waa saddex suuro waa inuu ka hore mudaaf yahay murakab yahay ka dambena mufrad iyo maye ka hore waa mufrade ka dambe ah murakab a ah mudaaf ah iyo maye labaduba waa waa murakabba isla noqdeen saddexdaa suuro taabic baa layskaga dhigi ka dambe ayaa taabic looga dhigi ka hore oo taabic bay isku noqonayaan tabiciyadaasi waa maxay sheekhu taabic buu yidhi culimo badanina taabic bay yidhaahdeen tabiciyada uu sheekhu leeyahay taabic ha isku noqdaan tabiciyadaa maxaynu ka dhignaa oo kani kani taabic buu u yahay ma laysku cadfi aa loo jeedaa ma tawkiid bay isku faa'iideyn baa loo jeedaa ma bedel bay isku noqon baa loo jeedaa ma waxaan ku idhaahdaa maxaynu ka dhignaa culimo ma nacti bay isku noqon baa loo jeedaa maxay isku noqonayaan culimo badani waxay sameeyeen laqabku inuu nacti noqdo oo ka horena uu mancuudkiisii noqdo halka culimo kalena ay yidhaahdeen war mey-e sidaa maahee waa bedelu kullin min kullin ama waa cadfulbayaan labadaa dambe ayaana aada loo qaataa bedelu kullin min kullin ama cadfulbayaan labada aynu iskaga dhigna baa la yidhi badalu kullin min kullin ama cadfulbayaan wa yu'akharu dib baa loo dhigi allaqabu laqabka oo naanays ah ayaa dib loo dhigi canil ismi ismiga ayaa dib looga dhigi taabican isagoo raacaya lahu isaga mutlaqan lamana kala qaadayo taabican lahu mutlaqan waa mutlaqan oo taabic ha u noqdo kolka taabican lahu mutlaqan sheekheennu halkaa wuxuuba qaatay afartuba inay taabic noqon karayaan afartuba taabic bay noqon karaan xataa laba mufrad markay yihiin laakiin mas'aladan mas'ale lagu waafaqsan yahay ma aha afartaba taabic ka dhig ilan waa mutlaqane eh. haddaba hadii ay laba mufrad isla yihiin laba mufrad idaafa banaan tabiciyadii idaafa wehelisa laba mufrad hadday isla noqdaan hadday laba mufrad ayna ahaynoo saddexda suuree kalena tabiciyadii oo ama cadfulb cadfulbayaan ah ama bedel ah wa yu'akharu dib baa loo dhigi allaqabu laqabka oo naanaysta ah ismi ismigaa dib looga dhigi taabican lahu isagoo isaga taabicu noqonaya mutlaqan lamana kala qaadayo laba murakabina yihiin laba mufradina yihiin ka hore mufrad inuu yahay ka dambena murakab iyo ka dambe mufrad inuu yahay ka horena murakab ow makfuudan ama waa la khafdin biidaafatihi idaafaynta la idaafaynayo ayaa lagu khafdin biidaafatihi idaafaynta la idaafaynayo ka hore ee ka dambe loo idaafaynayo waa goorma in ufridaa labadu laba mufrad hadday yihiin labadaba haddii mufrad laga dhigo ka saciidi kursin oo kaleba weeyi saciid waa nin magicii kursina waa naanays kursigu waa ujuurada yar ee la siiyo ninka shaqaalaha ah ka saciidi kursin markaa ka saciidi kursin saciidkana mudaaf kursina waa mudaafun ilayhi oo sawkii maxamed ibnu maalik alfiyada ku odhan jiray walaa yudaafu smu limaa bihi taxad macnan wa awil muhiman idaa warad shayna layskuma idaafeeyo xaggee laga maraya walaa yudaafu smun limaa bihi taxad magaca ha u idaafaynay magac la macnoa sawkii xeerkaasi qornaa xaggeen ka maraynaa laba magacoo qof qori wada leeya laysku idaafaynaya waxa weeye wa awil muhiman idaa warad weeyaano ka horena musamaa laga dhigi ka dambena ismi baa laga dhigi hadduu ficilku u cunamo haddii ka horena ka ismi laga dhigi ka dambena laga dhigi waakada halkaasuu sheekhu matnigii kaga baxay bal sharaxa aan eegno haddaba calamka sharaxa yaruu ka qabanayo aynu culima eegno athaani ka labaad oo min anwaaci lmacaarifi macaarifta noocyadooda ah alcalamu calamkii weeyi ka labaad ee macaariftu waa calam wa huwa calamku maa culliqa waa ka laalagu xidho calaa shay-in shay bicaynihi cayntiisa hayra mutanaawilin isagoon qaadanaynin ama aan keensanaynin maa ashbaha waxa shabaha calamku waa ka lagu xidho ama loo dejiyo shay qura ayaa loo dejiyey wax kaloon shaygaa ahaynna ma qaadanayo wayanqasimu wuu qaybsami calamkii biictibaaraatin ictibaarooyin buu u qaybsami mukhtalif biictibaaraatin ictibaarooyin dartood mukhtalifatin oo kala duduwan ilaa aqsaamin qaybo ayuuna u qaybsami mutacadidatin fara badan fa yanqasimu wuu qaybsami biictibaar tashakhusi macnaah biictibaar tashakhusi musamaah musamihiisu inuu caddaanayo ictibaarta ah haddii laga eego wuu qaybsami wa cadami tashakhusihi iyo inuuna caddaanaynin uuna dee wax la garanaya ahayn marka la eego ilaa qismayni laba qaybood wa calami shaksin calamka calama shaksiga ah waa magaca gaarka sida inta nin ee meesha fadhida magacoogu waa wada calamu shaksi inta magaalo dalka ku taalla magacoogu waa wada calamu shaksi inta meheradood ee magaalada ku taalla calam magacoogu waa wada calamu shaksi meheradaha qura baan ka dhamaan karnaa may kama dhamaan karno inagu haddaba haddaan cimaamadahana magacyo la baxayno calamu shaksi bay noqon lahayn saddex cimaamadood haddaad leedahay maxaa la yidhahdaa maxaa la kala yidhahdaa si cimaamadun baynuu naqaanaa cimaamadun baynuu naqaanaa waxa waxa eg soomaalidii hore way inaga fasaaxo badnaayeen arigoogu ma wada aigu maad moodaysay ridu riyuu ma wada riyuun bay ahaayeen geelu ma wada geelun buu ahaa may lodu wada lo ma ahayn waxa weeye lo-du sac kastaa magac buu lahaa ri kastaana magac bay lahayd hal kastaana magac dee waa calamu shaksi cimaamadaheenna iyo khamiisyadeenna iyo dharkeenna inaan calamyo u samaysanay ahayd haddaba oo cimaamadda aad magacaa ula baxdo ama gawaadhideenna inaynu magacyo ula kala baxno isagoo wada markatuya in haddana magac loo bixiyo oo odhan karto maga hebel maga hebel ha markatu hebel markatu hebel saa inaynu odhan karno soomaalidu saasay ahaayeen waxa ku xeeran oo dhan magacyo noocaas ayay lahaan jireen haddaba calamka caalamu shaksigihi waa intan inay halkan fadhida magacooga ama inta meheradoodeed magaalada ku garanaysa magaceega ama inta magaaleed garanayso iyo waxa ka sii badan waa wada calamu shaksi waa wax gaara ah ayaa loo dejiyey wa calami jinsin iyo calamul jinsi calamulجinsiguna waa kii aan sheegay inay usaamoo kale ahaa falawalu ka hore ka zaydin zayd iyo wa camrin oo kaleba weeyi wa haani ka labaadna ka usaamata weeye oo lilasadi libaaxa u sugan wa sucaalata weeye oo lisaclabi dacwada u sugan wa du'aalata weeye oo lidi'biyeyga u sugan fa inna kullan mid kaste oo min haadihi alalfaad alfaadan ka tirsan yasduqu wuxuu ku rumoobi calaa kulli waaxidin mid kastooo min afraad haadihi alajnaas jinsiyadan afraadoodiiya taquulu waxaad odhani likulli asadin libaax kastoo ra'ayta u ad aragto haadaakani usaamatu waa libaax muqbilan isagoo soo jeeda soo jeedku haddama hurdo ma aha isoo qaabilsan baa loo jeedaa wakada kan waxaa lamid a albawaaqi intay soo hadhay wayejuusu waxaa kaloo bannaan an tudliqahaa inaad ku idlaaqdo biizaa'i saaxibi haadihi alxaqiiqa biizaa'i saaxibi haadihi tanka u saaxiibka a ah muqaabilkeega alxaqiiqati ee xaqiiqada ah min xaysu xagga huwa isagu huwa uu isagii ka yahay libaaxu xagga libaaxnimadiisa ayaad usaame ugu idlaaqaysaa fa taquulu waxaad odhan usaamatu usaamuhu libaaxnimadu ashjacu way ka dhiiran tahay min fucaala dacawanimada libaaxnimo iyo dacawanimo balka waran libaax adeeg libaaxa iyo dacawada maaha waa laga yaabaa libaax ilaahay una dhammaystirin oo fulay ah iyo dacawo dhiiran mayna dhici karaynin raggaba ka soo qaad ragga iyo dumarka haddaad isku eegto miyaan la arkaynin nin fulay ah oo dabaysha ka baxsanaya iyo gabadh calool adag calool adag miyaan la helaynin oon galowdaba geranayn waa la helayaa dee libaax iyo dacawo markaad leedahay eh, usaamatu ashjac min sucaala libaax kaste ayaa dacawada ka dhiiran ma aha waa libaaxnimada libaaxnimadu sideedaba dacawanimada way ka dhiiran way ka khatarsan tahay wa alrajulu khayrun min almar'adi oo kaluun ninkaa gabadha ka khayr badan baa la yidhaahdaa oo nin khamriilo ah iyo gabadh caabidada yaad isku doorsan lahayd adigu war ninka ma aha nin caadiya ah, gabadha ka khayr badan ma aha waa ninnimada iyo gabadhnimada weeye ninnimada ayaa ka khayr badan eg naagnimada ninnimo iyo naagnimo la eegaya ninnimo waa adayga iyo sabirka iyo dulqaadka iyo kartida naagnimadoon jiljileeca iyo maxaan ku maxaanku baroor baroordhowida iyo maxaanku idhahda adkaysi la-aanta waad arkaysaa ma wax la laysku doorsanaya markaa arrajulu khayrun min almar'a laakiin nin halkaa joogiyo gabadh halkaa joogta maaha libaax halkaa joogiyo dacwo halkaa joogta maaha usaamatu libaaxnimada ayaa ashjac ka dhiiran min hucaala ey saaxiibu haadihi alxaqiiqa libaaxnimada ka u saaxiibka ah ayaa ashjacu ka dhiiran min saaxibi haadihi alxaqiiqa dacwonimada ka u saaxiibka ah walaa yajuusu ma bannaana an tudliqahaa inaad ku idlaaqdo calaa shaksin shaksi gaa'ibinkaa maqan laa taquulu odhan maysid limanka baynaka adiga dhexdaada iyo wa baynahu dhexdiisa cahdun ballani ay taallay fii asadin libaax khaasin khaas idiin ah maa facala usaamatu ku odhan mayse hadduu libaaxu maqan yahayba usaame lama yidhaah libaaxu hadduu maqan yahay usaame lama yidhaah markuu ku hortaagan yihunbaa usaame la odhanaya wa biictibaari daatihi xagga daatadiisa markaynu qiimaynaynana wuxuu u qaybsami ilaa mufradin mid mufrad laga dhigay oo la keli yeelay iyo wa murakabin mid murakab laga dhigay oo laystarkiibiyey labada ayuu qaybsamay falmufradu ka mufradkiihi ka zaydin oo kale weeyi wa usaamata oo kale weeyi zayd iyo usaame waa laba mufrad walmurakabu murakabkuna halaathatu aqsaamin saddex qaybood ayuu noqonayaa murakabun mid murakab oo laystarkiibiyey tarkiiba idaafatin tarkiibka tarkiibulidaafaha loo yaqaan ka cabdilaahi oo kaleba weeye cabdi iyo allah baa isku idaafeeyey wa xukmuhu kaa xukunkiisu an yucraba waa in la ecraabo الجزء الأول قيبت كوباد ومن جزئيه لبديس جزء بحسب العوامل عوامش حساب تيدا الداخلة عليه إدوشة كقليسة عبد الله مركع ذاكتو مقع عبد أه وحال حركين كل بعامل كهوري هدي أي وحرف جار كورمن ومررت بعبد الله بعضرا هدو فاعل جاء عبد الله بعضرا هدو مفعول به نقول رأيت عبد الله بعضرا عبد الله عبد الله عبد الله, عبد الله soomaalidu saddexdaa magac bay la kala baxaan laakiin waxa waa lagu kala duwan yahay iminka cabdilaahi oo kale dee dadka cabdilaahi magacaa ku dhawaaqa waad iska garanaysaa halkay ka soo jeedaan cabdullaahi ka waran hadduu ninku yidhahda cabdullaahi iyada lafteeda waa la garanayaa saba maaha cabdullaahi cabdalla ka waran haddaan idhaha cabdalla waa la garanayaa iyada lafteedana kolka waxa weye saddexdan magac waxa la yidhi yaa ugu wanaagsan qolodee ugu wanaagsan raggu markaa si fudud naxwaha markuu ardaygu dee naxwaha una runtii aada usii dhuganin wuxuu odhanayaa cabdilaahi baa ugu liita cabdilaahi baa ugu liita oo yaa ugu wacan ama cabdullaahi ama cabdalla labadaa magac ayaa ka fiican oo ka dhodhow magaca cabdilaahiya ah, oo maxaa sababay eeg cabdilaahi marka la jarayo laba shay uunbaa jira ama mudaaf baa jira ama xaraf jaar lama ogolo xaraf jaar oo maqan in ismigiisa majruur laga dhigo oo cabdilaahi aad ugu dhawaaqdo in mudaaf maqan mudaafulilayhigiisa majruur laga dhigana xeerar gaar ay leedahay xarafka jaarna koob iyo toban meelood ba afcarabigaba la arkay cabdilaahina ka mid maaha war haddaba cabdilaahi maxaad ku jirteen cabdilaahi baynu nidhe maxaynu ku jirnay haddaad laakiin cabdullaahi tidhaadood godato way fududahay oo dee mubtada ama xadfandhe haadaa cabdullaahi waa arrin iska fudud mubtadaha waa la xadfaayo khabarkiisa waa la keenaa oo waa qaaciide la yaqaan haddaad cabdalla tidhaahdana waa arrin kaloo iska fudud oo ficilka inta la xadfunba caayir mafcuulka la dhigaa sidaasi waa sida naxwaha fudud uu inoo sheegayo soo saa maaha naxwaha inoo sheegaya sidaa laakiin masaladu sidaa uma wada ahe waxa weeye magacu inta uuna murakabka ahayn mucrabba maaha ama cabdullaahi dheh ama cabdallaahi dheh ama cabdilaahi dhehoo kol hadduuna murakab ahayn uuna jumlo ahayn magacu hadduuna jumlo ku jirin lama odhan karo icraab noocaasuu leeyahay waynagii ka hadlaynay ma mucraba mise waa mebni midnaba maaha ragga qaarkood waa kuwii qabay kolka magacu hadduu cabdilaahi yahay ama cabdullaahi yahay ama cabdallaahi yahay qolana ma dhaliili kartid qolana ma dhaliili kartid oo qolo kasta sidooda ha ugu dhawaaqaan cabdullaahi cabdallaahi cabdillaahi waa wada sax weeyi wax alla wax khaldan oo ku jira oo halkaa ku jira culima ma jiro murakabun waa mid la istarkiibiyey tarkiiba idaafatin tarkiibka tarkiibul idaafaha loo yaqaan ka cabdillaahi oo kaleba weeyi wa xukmuhu kaa xukunkiisuna an yucraba waa in la ecraabo aljuz-u alawal qeybta koobaad oo min jus-ayhi labadiisa qaybood ah bixasabi alcawaamil cawaamisha xisaabteeda addaakhilati calayhi dusha ka gelaysa juska hore waxaa la ecraabi kolba caamilku wuxuu u baahdo wa yukfadu waa la khafdin athaani ka labaad baa la khafdin bilidaafati idaafo ayaa lagu khafdin daa'iman weligiiba ka labaad juska labaad waa la khafdin oo idaafadaa lagu khafdin waxaynu ogeyn daciif inay ahayd yukhfadu bilidaafa muctamadka aan dhiganay muxuu ahaa yukhfadu bilmudaaf maxaynu isku ogeyn culima yukhfadu bilmudaaf mudaafkaa lagu khafdinayaa daa'iman wa murakabun waa mid murakab oo laystarkiibiyey tarkiiba masjin tarkiibka tarkiibulmasjiga ah ka baclabaka oo kale weeye baclabaka bacla iyo baka labadaa magacoo laysku keenay weeye waa sanam iyo halkii uu ooli jiray ayaa layskaga magac daray hadda magaala loo yaqaanaa bacla wuxuu ahaa sanam sanamkaa inta madax iyo inta weji ay u sameeyeen lagama sheekayn karo waa bacli waxa u shaqayn jiray sanamka afar boqol oo nin ayaa u shaqayn jiray midi wuu sibki jiray midi wuu saliidayn jiray midi wuu u maydhi jiray midi eeg midi barakada unbuu keeni jiray cuntooyin bay sanamka u keenayeen uu ku yar tufi jiray dee kuma tufayase iyagu aaminsanaayeen weeyi cuntadaa la hor dhigayaayo soo barakee baa la odhanayaa kolka afartaa boqol ee sanamka ka shaqeeya waxay moodi jireen halkay nebiyadu inoogu jiraan oo kale ugu jireen afartaa boqol ee sanamka bacli layidhaha u shaqayn jiray halkay nebiyadu inoogu jiraan oo kale ayay xilligaa moodayeen jaahiliga inay ugu jireen kolka way wax oogoo dhan bay aaminayeenay rumaynayeenay qadarinayeen ay sharfinayeen bacli baka kolka waxa weeye halkuu yaallay waa la yidhaahdaa meye ninkii sanamka lahaabaa baka la odhan jirayna waa la yidhaahdaa hadda magaala bacla baka loo yaqaanaa wa murakabun waa murakab tarkiiba masjin tarkiibka tarkiibulmasjiga ah ereyga masji waxa weye wax maado qura layskaga dhigay oo laba maado kala ahaa waa isku darid shay laysku daray oo wax qura layskaga dhigay ka baxlabaka oo kale weeye wasiiba weyhi oo kale weeye ereyga siib waa naacawda weyhina waa tufaaxa siiba weyhi naacawda tufaaxa naacaw tufaaxeed wa xukmuhu kan haddaba xukunkiisu tarkiibkan masjiga ah iyo siiba tarkiibka masjiga ah inagu soomaali ahaan waynu naqaanaayo siyaabo badan baynu u samaynaa laba magacoon islahayn oo hal magac aynu ka dhigannay laba magacoo kala duwan geedaheenna waan ka helaynaa oo dhagaxdeenna waan ka helaynaa oo dadkeenna waynu ka helaynaa oo magacyadeenna caadiga ah baynu ka helaynaa laba shay oo kala duwanaayo mid la yskaga dhigay cadaad waa maxay cadaad geed yar baynu cadaad u bixinay sow maaha bal af soomaaligan u fiirso waa af soomaaliya cadaad hadday ku qabsato xaggay aadaysaa waa cad iyo aadid baa magac qura laga dhigo geed looga magac daray cad iyo aadid waa cad aad hadday ku qabsato cadkun bay aaddaa meel kale ma aaddo weeye dhurwaa baa ka mida dhurwaa eeg dhur wax la cuno ayay dhur af soomaaliga ayuu ku ahaa waxaa la odhan jiray dhur iyo dhuuniba waa baa la odhan jiray dhur iyo dhuuniba waa waxaad cunto waa kolkaa dhur waa waa habaar dhur waa waxaad cunto waa weeye waa dhagax oo kale masjigeennu dhagax waa dhag ah hadduu dhag kugu yidhaha maxaad odhan ah baad odhan dhag ah dhegtuu kugu yidha axdaa la socotaa kolka eeg magacyo badan oo noocaasoo kale ah oo tarkiib almasji inoo ah oo ynu isticmaalno ayaa jira wa xukmuhu haddaba kan xukunkiisu an yucraba waa in la icraabo bidamati damo waa in la icraabo rafcan marka la rafcinayo wa bilfadxati fadxo waa in la icraabo nasban marka la nasbinayo iyo wajaran marka la jerayo ka saa'iri alasmaa asmaadii baaqiga ahayd icraabkeegoo kale allatii taasoo laa tansarifu aan sarfoomaynin haadaakani icraabkaa marka la siinayo idaa lam yakun markuuna ahayn weeye makhtuuman mid lagu gebagabeeyey biweyhi ereyga weyhi ayaan lagu gebagabaynin ka baclabako oo kale markuu yahay wey baclabako waad godaysaa haddaba waanad kor dhigaysaa fa in khutima haddii lagu gebagabeeyo bihaa weyhida buniya cala alkasri kasraa lagu binayn ka siba weyhi oo kaleba wey faacil haddaad ka dhigayso kasrahaasuu sidan jaaa siba weyhi wa murakabunka kalena waa la tarkiibiyey tarkiiba isnaadin tarkiibka tarkiibulisnaadka loo yaqaan wa huwa isagu maaka weeyaan kaana ahaaday jumlatan jumlo fil asli xagga asalka jumladu ama ismiye ha ahaato ama ficliye ha ahaato waa murakab tarkiiba tarkiiba jumla ka shaaba qarnaaha oo kale wey inan baa jirtay shaaba qarnaaha la odhan jiray dhafooraha geesi ay ka caddaatay bay yidhaahdeen waa dhafoorra ay ka caddaatay inantaasi guurka ayay diiday iyadoo guurka diiday oo rag badan intay usoo bandhigeen inay guursadaan ay ka gaws qabsatay oo iyadoon cillaynaynin arrinkii guurka ay diiday ayay nimani ku soo baxeen iyadoo adhi lisaysa adhiga marka la lisayo madaxaa la yar hoosgeliyaa lugna kor baa loo qaadaa labada lugood baa la dhexgeliyaa madaxana saasaa loo hoosgeliyaa dee ridii aad lisaysay ama laxdii aad lisaysay baa madaxaaga dhafooraaaga taataabanaya kolba lugta aad qaadato maa dhinacay kaa martay dee laxdu hadday dhinacan kaa xigto xagganay kaaga badani hadday dhinacan kaa xigtana xagganay kaaga badani inantii oo gebigeeguba wada dhogor ah oo madaxeegii dhogoray ay saaran tahay ayuu nin guurula yimid oo ay ka diiday baa ku soo baxay markaasuu dacaayad uga dhigay oo wuxuu idhi shaaba qarnaaha hoos buu hadlay dhafoornahay ka caddaatay buu yidhi waxay guur diidaba shaaba qarnaaha magacbayba u noqotayba shaaba qarnaaha inantu geesaha ka caddaatay baa la yidhi wa xukmuhu haddaba kon xukunkiisu ana alcawaamila cawaamishu laa tu'ahiru ma raadaynayso fiihi dhexdiisa shay-an shayna bal yuxkaa waxaa laga warramaya waa laga xikaayoon calaa maa kii kaana calayhi uu ku dul sugnaa oo min alxaalati xaaladdaa qabla naqli intaan lasoo naqlin caamilku waxba ka bedeli maaye xikaaya la samayn hadduu godnaan jiray waad godi uun hadduu kor dhignaan jiray waad kor dhigi uun hadduu hoos dhignaan jirayna waad hoos dhigi uun wayanqasimu wuu qaybsamayaa ilasmin ismi iyo wa kunyatin kunyo iyo wa laqabin laqab buu u qaybsami calamkii haddana ismi iyo kunyo iyo laqab saddexdaa ayuu u qaybsami wadaalika kaasi li'annahu isaga inbudi-a ah haddii lagu bilaabo biabin lafdiga ab ah haddii lagu bilaabo ow ummin ama lafdiga ummo ah haddii lagu bilaabo kaana kunyatan kunyuu noqoni ka abi bakrin oo kale weeyi wa ummi bakrin oo kale weeyi wa abi camrin oo kale weeyi wa ummi camrin oo kale weeyi wa ilaa haddii ab iyo ummo aan lagu bilaaban fa in ashcara hadduu ku dareensiiyo birifcati lmusama kan lagu magacaabayaa sare in uu sarreeyo hadduu ku dareensiiyo ka zayni alcaabidiin oo kale way kuwa ilaahay caabudo quruxdoodii ow dacatihi ama liidasho hadduu ku dareensiiyo shaygani uu liito ka qufatin oo kaleba weeye qufa oo kale ama wa badatin oo kaleba weeye badda iyo wa anfi naaqa oo kale waxyaabahaasoo dhani waxay ina dareensiinayaan liidasho ayay ina dareensiinayaan ama wax liita oo la yasayo ayay ina dareensiinayaan qofo waynu soo marnaye badad waa bahasha ceelo joogjoogta la yidhaah anfunaaqana nin baa la odhan jirayoo waa sanhalaad leh kolka sanhalaad leh masan weyni baa looga jeedaa talow oo wuu san weyn yahay soomaalidu dadda jiraya ay odhan jireen areebelow labadaa qol iga kiree kolka markay caayayaanay doonaya waad san weyntaa inay yidhaahdiin ay odhan jireen qolalkaa iga kire ama imisaa lagu kiraynaya kolka waa kina waa cay waxa weye sankay inaad san weyn yahay bay noqonka sheegayaan ama ay u jeedaan haddaba san halaadlaha weyni loogama jeedo sankaagaa weyn lama lehee waa duuf baa looga jeedaa san halaad leh hashu iskama hagaajin karta dee waxaa ka soo dhacaya hadduu yahay wax nool ama uu yahay duuf ama uu wax kale yahay iska hagaajin maysa hashii kolkaa duufka iyo xaggaasaa looga jeeda ninkani laba xaas ayuu qabay hal ayuu qalay hasha markuu qalay ayuu hilbihii qaybiis yidhi qayb intuu sankii hasha soo dalooliyey isagoo jiidaya qayb oo reerkii kale reer u sii wada ayaa la arkay markaasaa loogu magac daray halkii uu hashahayey anfunaaqa baa la yidhi sanhalahadle reerkii waxa weeye qabiil idil baa ku abtirsaday reer beni anfinaaqa reerkaasi carabu way dhex mari kari waayeen dhibaato markay dhallinyaradu meelaha iskugu yimaadiin ee lays layswaraysanaye laleeyahay war adigu yaa tahay ninku wuxuu odhan jiray isagoo afka taagaya ila reer beni anfinaaqa la garanayaaye ayuu odhan jiray ana min beni fulaan wa ana min beni fulaan marka la soo gaadho ninka reer beni anfinaaqa wuu aamusi jiray giirkana uu laalaadin jiray waxoogaa intuu aamusuhu hadal daciifa ah ku odhan jiray ana min bani anfinaaqa si yar oo aad iyo aad dee aad arkaysa inuu gubanayo ayuu reerkooga u sheegan jire u odhan jiray ana min bani anfinaaqa nin gabayaaabuu ilaahay usoo dirayoo dhibaatadii ka dulqaaday gabayaabay maalin wanaajiyeen wuxuu yidhi haddaan magacaa sharaf ka dhigi waayo carwaadi arki doontii gabayaagu waa khatar hadday waxun ammaanaan dee waa layska jeclaadaa ma og tahay hadday wax fiican ammaanaanna waa khatar carabkani waa halis carabkani waa halis gabayaaga iyo dadka aftahanka ah waxaa la yidhaahdaa mas-uuliyadoodu way ka weyn tahay dadka kale mas-uuliyadooda waxaa dhacdo haddaba waxaan xasuustaa qisadaa mid kalean ku xasuustay oday carbeed baa lix hablood dhalay lixdiiba way guunoobeen ta konton jirka maraysa ta afartanka maraysa lixdiiba hablo iyo islaamay noqdeen islaamtii ayaa odaygii u tagta waxay tidhi xaaji dee dhib baa inagu dhaco hableheennii waad aragtaa lixda ahaa wax inaga guursada ma hayno wayna cadaadeen oo islaamay nagu ag noqdeen maxaa yeelaa allah bay markay taladii rogrogeen bay tidhi anaa gartay gabayaabaynu u yeedhaynaayo neef baynu si hoose ugu loogaynaa hayay noogu yeedh bay gabayaabaa loo yeedhay neef baa loo loogay neefkii markii loo loogay ayuu reerkii qoyskii xoolaba mayna lahayn neefkaasay lahaayeen dad la yaqaano dunida ay dee dadkii ay la nooleeyeen ay yaqaaniinba ma ahayn hablahoogaa la guursan laha haddii sharaf lagu tuumayo gabayaagiibaa dee gabay u tiriyey ammaana wax kale ayuu qoyskii ka dhigay lix boqor oo boqoradii carbeeda ayaa sanad qura lixdii hablood soo kala doonay dee lixdii islaamood yaana lixdii hablood odhanine waxaad arkaysaa markaa gabayaagu siduu wax u bedelayo reerka reer beni anfinaaqe ninbaa gabay tiriyey la yidhaahdo min macsharin hum lanfu waladnaabu hayruhumu waman yusaawi bianfi naaqati danaba wuxuu reerkani nimankani reer bay ka dhasheen dadka waxay kaga yaaliin bartaa wejiga sanka ila reer benian finaaqa war sanka maduufkun baad aragtay miyaadan wajiga arag war wejigay dadka kaga yaalin wejiga dadku waa laba buu yidhi inaad dadka dabada kaga taal iyo inaad dadka wejiga kaga taal dee reerkani waa reerkii dadka wejiga kaga yaalay buu yidhi cidda aan reer benian finaaqa ahayn oo dhan halkay dad adduunka kaga yaaliin dabaday kaga yaaliin buu yidhi dee nin kaste oo reer benian finaaqa noqon waayaa markii dambe uu nixi jiray waayo markuu yidhaha ana min bani fulan waa la qosli jire oo magaca qarsoon ma garanaysa amaa la odhan jiray <laughs> dee waa ree dabaa u qarsoon waad aragtaa wailaa fain ashcara hadduu ku dareensiiyo birifcati lmusamaa ka musamaha uu yahay sarayntiisa ka zayn alcaabidiin oo kaleba weeyi ow dacatihi ama liidashadiisa ka qufatin oo kaleba weeye wa badatin oo kaleba weeyi wa anfi naaqa oo kaleba weeyi falaqamun laqab baa la odhan iyo naanays wailaa haddii kale wailaadani waa maxay haddaan ab iyo umana lagu bilaaban ammaan iyo caytoona uuna ku tusin fasmun ismi buu noqon ka zaydin iyo wa camrin oo kaleba weeyi waida ijtamaca marka uu kulmo alismu ismigu maca laqabi laqabka markuu la kulmo wajaba waxa waajibaya fi afsaxi sheekhu labada muu kala daayo wajaba iyo fi afsax muu kala daayo wajaba waxa waajibaya fil afsaxi qowlka fasaaxada badan ee fil afsax hayru lafsax baa jira kol hadduu hayrulafsax ma jiro ma wujuubbaa meesha yimid waida ijtamaca marka uu kulmo alismu ismigu markuu kulmo maca laqabi laqabka markuu la kulmo wajaba waxaa waajibaya fil afsaxi war fil afsaxidaasi malaha kitaabta kuma jirin kitaab fil afsax ka tegey ma jiraa dhammaan fil afsax muu inoo qorayaa muxuu qori gelinayaa shadratayn buu gelinayaa waa sax weeye wajaba waxaa waajibaya taqdiimulismi ismiga in la qadimo wa ta'khiirulaqabi naanaystana dib loo dhigo ثم in kaanaa mudaafayn hadday yihiin laba mudaaf ka cabdilaahi zayn alcaabidiin oo kaleba weeyi ow kaana alawalu ka hore uu noqdo mufradan wathaaniina mudaafan ka zaydin zayn alcaabidiin oo kaleba weeyi ow kaana alamru amarku uu noqdo bilcagsi waa saddex suuradood saddex suuro wey ka cabdilaahi qofa oo kaleba weeyi wajaba waxaa waajibaya kownu haani haanigu inuu noqdo taabican mid taabicu ah lilawali awalka fii icraabihi xagga icraabka tabiciyadaasi bedel iyo cadfulbayaan baa loo badan yahay isagu bedelun inuu bedel ka yahay waa bedelu kulin min kulin ow cadfu bayaanin cadfulbayaan inuu u yahay calayhi dushiisa wain kaana mufradayni laba mufrad hadday yihiin ka zaydin qufa weeyi wa saciidin kursin weeyi falkuufiyuuna kuufiyiinta iyo wazajaaju zajaaj yujiizuuna fiihi waxay banaynayaan wajhayni laba weji sheekheennu iyagu soo hor waafaqay axaduhumaa midkood itcaabu itbaacu laqabi waa laqabkoo la raaciyo lilismi ismiga kamaa taqadama sida kii inoo hormaray fii baqiyati alaqsaam saddexda qaybood ee hore ee baaqiga ah wathaani ka kalena idaafatu lismi ismigoo loo idaafeeyo ila laqabi wey wa jumhuuru lbasriyiin jumhuurta basriyiintu yuujibuuna waxay waajibinayaan alidaafata idaafada waصaxiixu صaxiixuna alأwalu waa madhabka kuufiyiinta waa ka sheekhu raacay wاlitbaacu itbaacuna aqyasu wuu ka qiyaas badan yahay min alidaafati idaafada wاlidaafatu idaafaduna akharu way ka badan tahay buu ku leeyahay wاlidaafatu akharu idaafaduna way ka والله سبحانه تعالى على وعلم